alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin وصلى الله على calaa وعلى wacalaa aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna ولا تجعل wala tajcal ma callamtana wabaalan calayna waakfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma waxaynu ku soo jiray tafsiiru suurati almaa'id aynu ku soo jiray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda koob iyo tobnaad ee min suurati almaa'ida allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow udkuruu xusa oo sheega nicmata allaahi calaykum nicmada allah korkiinna idinku nicmeeyey xusa oo sheega wuxuu idinku nicmeeyey id hamma qawmun iddoo waxaa ku camalfalaya nicmataa ku camalfalaysa nicmatana waxaa loo jeedaa bimacna alincaam ma suuragal aha udkuruu in lagu camal siiyo waxaan udkuruu loogu camal siin karin labada zaman baa kala duwan zamanka la leeyahay xusa waa amar oo waa mustaqbali wakhtiga marka amarku soo baxay kadib baa markaa xuskaa la amrayaa inuu markaa dhaco waa la yidhaahdaa marka xaadirku u dhaca laakiin calaa kulli xaal xaadirka iyo mustaqbalku halkan waa qariib waa isku dhow yihiin marka amarkani waa marka mustaqbali id hamma qawmunna waa maadi marka labada zaman baa kala duwan oo litanaafi zamanayhima labadooda zaman siday u kala duwan yihiin daraaddeed baan keensan karin udkuru in lagu camalsiiyo oo ma suuragal aha in la yidhaahdo wakhtiga soo socdo waxaa xustaan yacni xusid dhacaysa zamankii hore ee tegay gudaheeda ma suuragal aha markaa nicmataa ku camalfalaysa udkuruu xusa nicmat allaahi nicmada ilaahay xusa calaykum korkiinna uu idinku nicmeeyey wuxuu idinku nicmeeyey idhamma qawmun goortay ku hammiyeen bimacnaa dooneen qawmun qola ay doontay hamiga waxaa loo isticmaalaa laba macne hami oo looga jeedo bimacna alcasmi niyada iyo go'aanka looga jeedo iyo hammi oo looga jeedo taraddud cani alficli maca tarjiixi alficli ficilkii oo laysku ysku hayo ma la sameeya ma layska daayaa laakiin loo badinaayo in la sameeyo labada noocba waa u timaadaa wahamuu bima lam yanaaluu markuu ilaahay sheegaayo munaafiqiintii waxaa loo jeedaa ay araaduu cami iyo iraadaa looga jeedaa camiyo iraado ayaa looga jeeda walaqad hammat bihi wahama biha lowlaa an ra'aa burhaana rabbih laba tafsiir baa aayaddaa ku sugane marka lagu socdo in hamigu yuusuf ka dhacay ila culammada qaar baa qaba inaanu markaa kaba dhicin tafsiir kalaa ku jira walaqad hamat bihi wahama biha lowlaa an ra'aa burhaana rabbi lowlaa jawaabteedu ma ka hormari kartaa lowlaa mise kama hormari karto cinda alkuufiyiin oo qaba inay ka hormari karto marka lagu socdo waxay noqonaysaa lowlaa an ra'aa burhaana rabbihi lahama biha laakiin maadaama burhaantii rabbi uu arkay lam yahumma aslan maba hamin kaasi waa tafsiir kale laakiin tafsiirka odhanaaya hamigu yuusufna waa ka dhacay oo oh, yacni markaa jawaabu lowlaa lowlaa kama hormari karto siday basriintuba qabaan waxay noqonaysaa labada hami baa kala duwan sida imaam axmed ibnu xambalba uu yidhi raximahullaah shataana bayna alhammayn waxa kala tagan labada hami hamu israar wa hamu khataraat hamiga yuusuf khawaatir buu ahaa hadda maarta laakiin hamiga qofka dumari wuxuu ahaa hami casmi ah oo ay aansatay id hamma qawmun goortay ku hammiyeen ama goortay dooneen qawmun qola ay doontay mufasirku wuxuu ku fasiray qurayshun quraysh buu ku fasiray yacnii aqwaal baa ku jira culammada qaar waxay ahaen yuhuud bay ahaayeen sababna waa sheegeen culammada qaar waxay ahaen quraysh bay ahaayeen culammada qaarkood waxay ahaen nin kaleo yacni markaa caraba oo nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni isagoo nebigu safar yahay oo geed hoostii uu joogo keligii saxaabadiina ka kala maqan yihiin ayaa seefta qaatay oo markaasuu yidhi man yamnacuka minii yaa ii diidaya marka qowmkaa isagaa looga jeeda calaa kulli xaal asbaabtaasi ma sugno oo sanadadeedu qawi ma aha in aayaddan ay sabab u ahayd qisadan dambe waa qiso dhacdo oo waaqica yacni qolyahanna inay doonayeen hadday quraysh tahay iyo hadday yuhuud tahayba nebiga dilkiisa inay doonayeen wakhtiyada qaarkoodna ay xaawilaan isku dayeen waa jirtay laakiin sabab nuzuul aayadda inay u ahayd bidaat riwaayo lagu soo wariyo saxiixa ah ma hayno id hamma qawmun wuxuu allah korkiinna idin nicmeeye goortay ku hamiyeen qawmun dad ay ku hamiyeen ama raga ay ku hamiyeen qowm asal ahaan raggaa la yidhaahdaa laakiin dumarkana tabacan waa loo soo geliyaa sida yacni qowmu nuux iyo qowmu luut dumarkiina waa iskaga jiraan calaa sabiili tabac laakiin asal ahaan qowm waxaa la yidhaahdaa ragga ayaa la maxaa ragga loo yidhi bihim taquumu alumuur wa qaama yaquumu oo umuruhu yagay ku qumaan yacni xaajadii marka waxa weye rag weydaa dee waxa weeye markaa ma soconayso ya laa yashar qawmun min qawmin casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaa'un min nisaa'in casaa an yakunna khayran minhun maxaa la isqaabilsiiyey qowm iyo nisaagaa la isqaabilsiiyey id hamma qawmun goortay ku hamiyeen buu allah idiin nicmeeyey ay dooneen bimacnaa ay dooneen qolo ay doontay buu allah idiin nicmeeyey an yabsuduu inay idinku soo fidiyaan ilaykum xaggiinna aydiyahum gacmahooda idinku soo fidiyaan yacnii markaa dilay idin dilayaan ama wax idin gaadhsiinayaan fakafa aydiyahum cankum fakafa waa qabtay ilaahay aydiyahum gacmahoodii cankum xaggiinna ayuu ka qabtoo waxba idinma yeelin wattaquu allaah allah ka baqa wa cala allaahi allah oo qura falyatawakkal ha tala saartaan almu'minuuna mu'miniintu allah oo qura ha tala saartaan allah wuxuu u sheegayaa isagoo mu'miniinta ugu yeedhay magaca iimaanka inay nicmada ilaahay xusaan xasuustaanna oo qalbigana ka xusaan afkana ka xusaan xuskaana waxaa ka dhalanaya inay ka shukri naqaan nicmada ilaahay ictiraafaan oo qirtaan waayo dhibaato hadduu ilaahay kaa baajiyo waa nicmo hadduu wanaag kale ku siiyana waa nicmo nicamka ilaahayna way badan yihiin ataxadusu binicmati illaahi shukrun wa kitmaanuha kufrun xadiis waxaa lagu soo wariyey sheekh albaani u weynaayo ka warranka nicmada ilaahay laga warramaa oo aan faanfaan looga warramayn ee looga warramayo in nicmada ilaahay la ictiraafayo la qiraayo bimacnaa aan la sheeganaynin inuu qofkani xaqu lahaa ama uu mudnaa ama wax la mida ama aanu ku faanayn ee waxa weeye allaahun inuugu deeqay uu qiranaayo shukrun waa shukri naqwi wa kitmaanuhaa kufrun nicamka ilaahay in la qariyaana waa kufri nicmada ilaahay laga abaalka daray weeye wa amaa binicmati rabbika faxaddisna waata allah uu yidhi nicmada allah ka warran waxaa looga jeedaa shukran uga warran laa fakhran yacni loogama jeedo in faanfaan looga warramo lagama tilmaamayo wayo fakhrigu waa madmuum faanku waa madmuum waa xun waa la dhaleeceeyey waxa weeye shukrinaq looga warramo ayaa laga tilmaamaya qalbigana in laga xasuusto afkana laga sheego oo shukrinaq loo sheego laga shukrinaqaayo marka allah wuxuu idiin nicmeeyey marka qola ay doontay gaalada ka midii inay gacmaha idinku soo fidiyaan oo wax idin yeelaan oo si yacni markaa kadisa ay wax idinka gaadhsiiyaan ama markaa isku dayaan nebiga inay dilaan ama markaa cid badan oo saxaabada ka mida inay laayaan habay isku dayaan been markaasaa ilaahay gacmahoodii idinka dabaalo idinka qabtay wakhtiyada qaarkoodna waa dhacday gaaladii qurayshada laftoodu inay isku dayeen oo markii xudaybiya u dhici doono yacni waa dhacday markaa inay isa soo abaabuleen yacni koox gaaladii ka mida oo dabeed marka ay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta ay is yidhaahdeen ka yara gaarsiiya calaa khira si kadisa ah bal inaa markaa ama maxamed dishaan ama markaysaga wax badan ay yeeshaan markaasaa waxa weeye yacni ilaahay kaydkoodii iyo dhagartoodii ka qabtay markaasaaba laqaqabtay markaasaa la sii daayey taasna waxa weye way jirtay yuhuudda lafteeduna waqtiyada qaarkood bay isku dayeen marka nicmada ilaahay xusa allahna ka baqa wattaqu llah ya yacni allah ka baqo oo cisyaanka ah caasiyaysaan oo awaamirtiisa khilaafaysaan oo nawaahidiisa khilaafaysaan oo wuxuu idinka reebay ku dhacaysaan oo wuxuu idin amrayna khilaafaysaanoo aa ka tegaysaan taa iska ilaaliya allah oo qurana tala saarta cala allaahi waxaa loo soo hormariyey xasri bay faa'iidaynaysaa taqdiimu maa xaqu wataakhiir yufiidu lxasra allah oo qura tala saarta tawakulku waa cibaada qalbiya waa min ajali alcibaadaati alqalbiya cibaadaadka qalbiga ugu waaweyn bay ka mid yahay tawakulku marka allah tala saartaa la yidhi tawakulku waxa weeye waasiqatu billaahi walictimaadu calayh waa in allah lagu kalsoonaado allahna la cuskado fii xusuuli nataa'iji maca alahdi bilasbaabi almubaaxati aw almashruuca iyadoo lala qabo asbaabta shareecadu ogoshahay oo ama la banneeyo mubaaxa ah ama mashruuc ah oo lays amray mashruuc maxaa la yidhaahdaa wixii ama la waajibiyey ama la sunneeya mashruuc la yidhahdaa majaazan waa dhacdaa in loogu itlaaqo mubaaxa mashruuc laakiin asli ma aha asli ma aha waa tajawus baa ku jira ee xaqiiqatan wuxuu ku yahay yacni markaa mashruucu shayga ama waajibka ama sunna aha marka asbaabta in laga tagaa tawakulka kama mid aha waxay culammada qaar ku magacaabaan attawaakul bay ku magacaabaan ya haddii asbaabta laga tago waxay noqonaysaa tawaakul bay noqonaysaa iyo tawakul noqon mayso tawakul ma noqonayso marka asbaabtii waa la in lala yimaado yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow udkuruu xusa nicmat allaahi nicmada ilaahay calaykum korkiinna uu idinku nicmeeyey wuxuu idiin nicmeeyey id hamma qawmun goortay dooneen yacnii rag ay dooneen qurayshun ayuu ku fasiray mufasirku ama quraysh ha noqoto ama hayrkood ha noqdeen an yabsutuu inay idinku soo fidiyaan yamudduu idinku soo fidiyaan ilaykum xaggiinna aydiyahum gacmahooda inaydinku soo fidiyaan ay dooneen liyaftikuu bikum si ay si kedisa a ah idin laayaan fadkigu waa sida markaa kedisada markaa cid markaa loo dilo ayaa la yidhaahdaa fa kafa aydiyahum fa kafa waa qabto waa celiyey ilaahay aydiyahum gacmahoodii cankum xaggiinna ayuu ka dabbaalo ka celiyey oo dhibaato idmay gaadhsiin wacasamakum waa idinka ilaaliyey mimaa araaduu bikum waxay idinla dooneenna ilaahay waa idinka xafido waa idinka ilaaliyey yaa almacsuumu man casamahu allah waxa dhowranoo ilaa shankuu ilaahay ilaaliyey ayaa ilaa shan waataquu allah allah ka baqa wa cala allaahi allahoo qura falyatawakkal ilmu'minuun mu'miniintu tala saartaan allah waxa uu yidhi walaqad akhada allahu miisaaqa banii israa'iila wabacasnaa minhum isnay cashara naqiiba walaqad akhada allaahu ay wawallaahi laqad akhada allaahu xaqiiqe ilaahay waa qaaday miisaaqa banii israa'iila reer banu israa'iil ballankoodii iyo cahdigoodii adkaa ayuu qaaday miisaaqa ballanka dhaarta lagu adkeeyaa la yidhaahdaa wa bacasnaa minhum isnay cashara naqiiba wa bacasnaa waxaannu ka soo saaray aanu ka soo xullay minhum markaa reer banu israa'iil isnay cashara laba iyo toban naqiiban ay min naqiibin oo ah markaa waxaa horjooge ah naqiibku waa ka markaa waxaan yani markaa baarbaaraya markaa mas uulka oo kale ka ah yani markaa yunaqibu axwaalahum yani waa sidii markaysaga yani caaqil oo kale ama marka markaa horjoogoo kale marka laba iyo toban jilib bay ahaayeen qabaaishay ka koobnaayeen ayaa labiyo toban ahaa markaasaa qolo walba mid baa laga soo xulay waxaa la doonayaa cahdiga inuu u qaado hadhowna axwaashooda ka warhayo yaa buriyey yaa ka soo baxay yani saasuu markaa uga warhayo wa qaala allaahu allah waxa uu yidhi innii macakum anigu la jirkiinnaan ahay oo waa idiin gargaarayaa bilcawni waannusra ayaan idinkula jiraa yaa hadda ballanka ka soo baxdaan baa macnuhu dhacaya lain aqamtum asalaata wa aataytum azakaata ay wallaahi ela in aqamtum haddaa markaa taagtaan oo oogtaan alsalaata salaada wa aataytum aa bixisaan alzakaata zakada oo ciddii xaqa u lahaydaa siisaan wa aamantum birusulii aad rumaysaan rasuulladayda ayuu allah yidhi wa casartumuuhum rasuullada aa u gargaartaan wa aqradtum allaaha allaha aamaahaysaan qardan yacni ay iqraadan amaahin xasanan wanaagsan ama qardan ay muqradan wax la amaahsho xasanan wanaagsana amaahsataan ilaahay wax wanaagsana a u baxsataan oo u hormarsataan laukafiranna cankum sayi'aatikum la ukafiranna idinka baabiiye oo idinka tirtire oo idinka daadiye cankum xaggiinna sayi'aatikum xumaanihiinna iyo dembiyadiinna wala udkhilannakum idin geliye yacni markaa nuunu tawkiidkii musaqalkaa baa ku jira marka mid walba saddex goor baa lagu celinaya wuxuu ka dhiganaya kaannahu saddex goor lagu ceshay la ukafiranna idinka daadiye oo idinka daadiye oo idinka daadiye cankum xaggiinna sayi'aatikum dembiyadiinna idinka daadiye oo idinka tirtire wala udkhilannakum idin geliye oo idin oo idin geliye jannaatin jannooyin jannaadkaasoo tajrii ay yaacayso min taxtihaa hoosteeda yacni dhirteed iyo guryaheeda hoostooda ay yaacayso alanhaaru durduradu ay yaacayaan oo sabaynayaan faman kafara bacda daalika faman kafara ku kastoo kufriya oo gaalooba bacda dalika intaa dabadeed minkum xaaluu idinka idinka mid yahay faqad dalla xaqiiqe waa lumay sawaa'a asabiil waddadii xaqa ahayd bartankeedii buu ka ambaday oo seegay fabimaa naqdihim miihaaqahum fabimaa naqdihim ay fabinaqdihim burintooda ay buriyeen daraaddeed maad waa masiida litawkiid fabimaa naqdihim burintooda ay buriyeen daraaddeed miihaaqahum ballankoodii ay buriyeen masdarka ayaa nasbistay oo mafcuula u qaatay mafcuulu bihi faacilkii baa loo idaafeeyey markii faacilkii loo idaafayana mafcuulkii oo nasbisan baa daba yaalla miisaaqa lacannaahum ayaanu nacdallay taas sababteedaanu ku nacdallay jaarkiiyo majruurku waxay ku tacalluqaan lacannaa bay ku tacalluqaan wajacalnaa quluubahum qaasiya wajacalnaa waxaanu ka yeellay quluubahum qalbiyadooda qaasiyatan mid qallalan baanu ka yeellay engegtay talo maxay qalbiyadoodna u engegeen yuxarifuuna alkalima can mawaadicih yuxarifuuna way beddelayaan alkalima kelmadaha ayay beddelayaan can mawaadicihi meelaheedii bay ka beddelayaan oo ta'wiilaad baatilay saarayaan taxriifu lafdin ha ahaato ama taxriifu macnan ha ahaato taxriifka macnaha la beddelaa oo lafdigai aan la beddelin waa ta'wiilka baatilkaa ah weeye taxriifu lafdina waa samaynayan waqtiyada qaarkood wa nasuu xadan mima dukiruu bih wa nasuu waa ka tageen xadan qayb bay ka tageen ama nasiib mima dukiruu bihi wixii lagu waaniyey ka mida ayay markaa ka tageen oo ogaan uga tageen nisyaankan waxaa looga jeedaa tarku camdin baa loo jeedaa waa tegitaan ogaan ah ay si bareera uga tageen waayo nisyaanku wuxuu u arooraa laba macne tarku sahwin iyo tarku camdin buu labadaba u yimaadaa marka hadda loogama jeedo tarku sahwin loogama jeedo waxaa looga jeedaa inay si ula kaca ay uga tageen walaa tazaalu taalicu calaa khaa'inatin minhum walaa tazaalu ka zuuli maysid bimacnaa ka bixi maysid ee wada ahaanaysaa nafyu nafyi isbaatun zaala yazaalu zaala tazaalu yazaalu waxay leedahay macno nafyi yaa zaala yacni marka waxa weeye waxaan jirin buu noqday marka la sheegaayo macnaheedaa nafyi ah laaduna waa naafiyo nafyu nafyi isbaatun laba nafyi hadday kulmaan macnuhu wuxuu u dhacayaa hadal sugan oo musbata buu u dhacayaa ya marka saas aawadeed yacni kama zuulayso bimacnaa midaan jirin ma noqonayso maxaa ka dhalanaya mid jiray noqonaysaa satakuunu bay la macno noqonaysa waxaad ahaanaysaa tatalicu calaa khaa'inatin minhum yacnii mid daalacanaya oo arkaya calaa khaa'inatin ay calaa khiyaanatin khiyaanaad ka arkaysaa ku daalacanaysaa oo ku ogaanaysaa khiyaanadaasoo minhum iyaga xaggooda ka ahaanaysa marka taasi waxay tahay waa in eh, faacila loo fasiro macna masdar loo fasiro waxaana soo arooray kelimaad macduuda ah wasniga faacila ah macno masdar looga jeedo ay masdar tahay ah, waxaa kaloo loo fasiray calaa nafsin khaa'ina in faacilada sideeda loo daayo macnihii faacilka kama zuulaysidoo kama baxaysidee wada ahaanaysaa mid taalacanayoo arkaya calaa khaa'inatin ay calaa firqatin khaa'inatin firqo khiyaamaynayso oo khiyaamo ku sifaysan oo khiyaama ka dhacayso iyo ama markaa nafsin khaa'ina ama daa'ifatin khaa'ina daa'ifada khaa'inada ahoo minhum yaga ka mid ah ilaa qaliilan minhum in yaroo yaga ka mida mooyaane intooda kale yacni waxa weeye waad ku arkaysaa yacni khiyaano ka dhacaysa intaana waxaa loo jeedaa intoodii soo islaamtaa laga tilmaamaya facfu canhum iska cafi xaggooda wasfax ka jeeso ina allaha allah yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafala ayuu jecel yahay allah wuxuu inoo sheegayaa in iyo miisaaq uu ka qaaday reer banu israa'iil uu ka qaaday lagana soo xulay markii ballanka laga qaadaayey laba iyo tobankii jilib ay ka koobnaayeen jilib walba nin laga soo saaray si ay cahdiga u qaadaan oo wafaaga u ballan qaadaan inay oofinayaan oo ka soo baxayaan waxaana loo ballan ballanqaaday yagana allah inuu u nusraynayo u gargaarayo waa haddii ballanka ay oofiyaan waxaa kaloo loo ballan qaaday haddii ay salaada oogaan sakada ay bixiyaan rasuullada rumeeyaan u gargaaraan yacnii wax wanaagsan ilaahay u baxsadaan oo sadaqadaystaan ilaahay dembiyadooda inuu ka daadinayo oo u dembi dhaafaayo janno aadna uu gelinaayo sidaas yadaa u ballanqaaday waciid iyo goodina waxaa loogu goodiyey ciddoodii kufrida ah, in markaa waxa weeye waddadii inay ka ambatay saas aawadeed cahdiga ballanqaadka iyagu aynay waxba ku yeelanayn marka waxa weeye waxaa dhacday badankoodii inay buriyeen marka burintii ay buriyeen ballamadii laga qaaday buu ilaahay ku nacdaray qalbiyadoodiina uu ka yeelay qaar ingegtay uu ka dhigay fabima naqdihim miisaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya waxyaalaha markaa qaswadii qalbiga ka dhashayna waxaa ka mid a inay marka waxa weeye yacni indha adayg inay kitaabkii ku taxriifiyaan oo ay markaa towraad iyo injiil beddelaan oo taawiilaad baatila saaraan oo waxyaalaha qaarkood ku daraan waxyaalaha qaarkood yacni markaa ka dhimaan yacni markaa saasna way ku kaceen taxriif bay la yimaadeen taxriifku wuxuu u qaybsamaa taxriifu lafdin iyo taxriifu macnan in alfaadda la beddelo oo ziyaado iyo nuqsaan lagu sameeyo waxna laga tirtiro oo laga masaxo laga saaro waxna lagu daro lagu kordhiyo kaasi waa taxriifka lafdiga ah marka labada noocba way sameeyeen taxriifu lafdin wakhtigii hore marka adigu saxaabada waa dhacday saxaabada qaarkood inay yidhaahdeen yacni kitaabka ilaahay waxba lafdiga may bedelineen laakiin waxay ahaayeen ta'wiilaad baatilay saareeno macnahay taxriifiyeen laakiin calaa kulli xaal sida saxiixa ah labada mid walba waa ku kaceen hadday tahay taxriifu lafdin iyo hadday tahay taxriifu macnan laakiin waa dhacday saxaabada qaarkood inay yidhahdeen taxriifu lafdin may samaynin yuhuuddu ee waxay sameeyeen taxriifu macnaa ayay sameeyeen yata'awaluunahu calaa khayri ta'wiilih yacni bukhaariguna waaba soo wariyey yacni markaa aasaarta noocaasa wax ka mida waa keenay marka waxa weeye ta'wiilaad aan ta'wiilkiisii ahayn bay markaa saareen oo hadday marka wax taxriifinayaan taxriifu lafdin samaynayaan bay yidhaahdeen de sifada nebigay ka xadfi lahaayeen oo ka saari lahaayeen waana ku taallay hadday taxriifu lafdin samayn lahaayeen bay yidhaahdeen aayatu rajmi bay ka masixi lahaayeen marka waxa weeye maadaama alfaadda aynay bedelin waxay ku tusinaysaa bay yidhaahdeen taxriifu lafdi inaynay samaynin laakiin sida saxiixa ah labada mid walba waa sameeyeen saas aawadeed mar kasta oo kutubtooda ay daabacaan waxaan markaa markii hore ku oolin ayaa markaa ku yaalla ama markaa laga yacni markaa lagu darayaa wakhtiyada qaarkoodna wax laga dhimaya wakhtiyada qaarkoodna wax lagu siyaadinayaa sidaa la samaynaya innaga kitaabkeenna ilaahay baa ilaashay innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun laakiin yaga yagaa loo xil saaray inay ilaashaan kitaabka oo la yidhi markaa xafida yaa saas aawadeed ayay markaa taxriifiyeen laakiin allah wuxuu ballan qaaday kitaabkan inuu xafidaayo qur'aanka innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun annagaa dikriga soo dejinnay annagaana ilaalinayna ayuu allah yidhi saas aawadeed sidii nebi maxamed loogu soo dejiyey calayhi asalaatu wasalaam waxna laguma darin waxna lagama dhimin ya waxa weye waa sidii lagu soo dejiyey yacni kutubaha markaa masaaxiifta la qorayaa isku waxbaa ku yaalla qiraa'aad kala duwani waa jiraan laakiin mid walba sidii weligeedba loo akhrin jiri unbaa markaysaa loo qorayaa oo loo akhrinaya wax isbeddelayaa oo lagu tasarufayaa ma jirto waxaana markaa waxa weeye lagu warinayaa qiraa'ada qur-aanka sida loogu nudqinaayo sida loogu dhawaaqayo yani asaaniid markaysaa markaa samaaci ah oo dheeraad ka ah oo ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam taxan oo markaysaga markaa xoosaa loo kala qaadanayo sheikhba sheikh ku akhrinayo jamiic alqur'aan min awalihi ilaa aakhirihi ya yacni marka waxaa dabeedna sidaas yacni marka waxa lagu ijaazaynayo taasina waxa iyaduna waa badanoo way jirtaa waxa dhacday waaye hore nin baa lagu yidhi islaam markaasaa wuxuu doonay inuu kutubaha tijaabiyo markaasuu wuxuu soo qaaday kitaabkii injiileed buu soo qaaday nin khadka aad u yaqaanana wuu ahaayo qoraalkiisu fiican yahay kitaabkii injiileed buu markaysagaa gacantiisa ku qoray waagii hore mataabiciyo ma jiri jirin madbacaduu shalay dabeed marka gacantaa lagu qori jiray waxa ah kutub la qorayo ya yacni gacantaa lagu qori jiray wax matbacad lagu daabici jiray ma jiri kutubtaa waaweyn hadda markaysaga yacni shuruuxda axaadiista ee mujalladaadka fatxulbaariga iyo sharxu muslimka iyo kutubaha kale la midka ah yaa gacan baa lagu qori jiray marka ruuxa khataad oo khadkiisu fiican yahay oo gacantiisa ku qoray ayaa dabeedna laga iibsan jiray rag baa markaysaga markaa gacantaa ku shaqaysan jiray oo yani qori jiray masaaxifta iyo kutubta kaleba markaasaa waxa weye la kala sugi jiray waqtiyada qaarkood nuskhada hadda aad waddo xigta aniga ii qor aniga ii qor intee bay qaadanaysaa zamani halkii uu kitaabkii injiilaad gacantiisa ku qoray nin fartiisu qurux badantay buu ahaa qoladii kiristaanku u tegey way arkeen waa la dhaceen dadna lacag badan bay ka siisteen ya dadna wuxuuhi kuwan waxba ma hayaan waxbuu ku daray waxbuu ku siyaadiyey waxbuu kala hormariyey may dareemin tawraaddii buu isagana doontay sidii si leeg buu ku sameeyey gacantiisuu ku qoray faqadama waaahar wazaada wanaqas waxbuu hormariyey waxbuu dibdhigay waxbuu ka saaray waxbuu ku daray dabeedna qoladii markaa yuhuuddu u tegey waa eegeen khadka iyo qurux badnaantiisay arkeen waa la dhaceen dabeedna lacag badan bay iyaguna ka siisteen qur'aanku haddana markaysaga u yimi qur'aanku gacantiisa ku qoray sidii si leeg buu ku sameeyey sidii caadadiisu ahayd ya faqadama waaahara far qurux badan buu ku qoray muslimiintiiba u keenay saasay u eegeen markay markayse u rogrogeenba waxay uu khaldan yihin bay yidhahen khaldan yihin khalad baa ku jira ya halkan isaa ma ahayn halkan isaa ma ahayn markaasuu wuxuu gartay kitaabkan inuu ka duwan yahay kutubtan kale sababtaasuu ku islaamay bal ya sababtaas ayuu ku islaamay allah waxa uu yidhi walaqad akhada allaahu miisaaqa banii israa'iil wallaahi allah baan ku dhaartay laqad akhada allaahu xaqiiqa ilaahay waa qaaday miisaaqa banii israa'iila reer banu israa'iil ballankoodii ayuu qaaday maxaa ballanka lagaa qaaday bimaa yudkaru bacdu waxaa la sheegi doono yacni markaa dib laga sheegaayo baa ballanka laga qaaday ballankii waa soo socdaa hadda ijmaal waa tan hore waa warkii oo kooban waxaana iman doonta warkii oo fidsan wa bacasnaa waxaannu markaa dirnay bimacnaa soo saarnay fii iltifaatun can ilghayba waxaa ku sugan iltifaatun leexasho laga leexanaayo ama laga yacni markaa jeesanayo can ilghaybati yacni ghaybadii sidii wax maqan in laga hadlayo oo kale aniltifaatku waa isilaax balaaqiya weeyo balaaqada lagu isticmaalo waxaa kala jira yacni khaybe iyo takallum iyo khitaab baa kala jira marka siiqooyinka hadalka ku dhacaayo mar cid baa lala hadlayaa mar cid baa iska hadlaysa mar cid maqan baa markaysagaa la sheegayaa oo saddexda nooca caynkaas waa khaybe iyo takallum iyo khitaab saddexda usluubee hadalku u dhaco yacni weeyaan marka mar isagoo ku socda namadkii ku saabsanaa ghaybada sidii wax maqan in laga hadlayoo kale baa loo rogayaa khitaab oo imminka maxaa la yidhi walaqad akhada allaahu miisaaqa banii israa'iila idinkaanu idinka qaadnay lama odhan reer banu isra'iil inta loo khitaabay ee sidii wax maqan baa looga hadlaya reer banu israa'iil baanu ballan ka qaadnay haddana maxaa la yidhi wa bacasnaa minhum isnaya cashara nakiiba yaa waxaa loo beddelay takallum allah baa ka qaadaa markii hore layidhi markii dambena maxaa la yidhi annagaa soo saaray marka usluubkii hadalka in la bedelo markii hore uu ahaa can ilghaybati ghaybo mid ee ku sugan sidii wax maqan in la sheegayo oo kale oo usluubkaa loo hadlayo baa inta laga leexday waxaa loo bedelay takallum usluubu takallum yaa oo dabeedna uu yidhi ilaahay wa bacasnaa waa soo saarnay waa soo xullay yani annagaa soo xullay wey macnuhu fi iltifaatun can alghayba alghiiba iyo alghayba way kala duwan tahay alghiiba marka qaynka la hoos dhigo waa xanta alghaybana waa maqnaanshaa bacasnaa waxaa looga jeedaa aqamnaa waa joojinnay marka bacsigii irsaalka ahaa maahae waa bacsigii marka ahaa soo xulidda iyo soo saaridda minhum yaga waxaanu ka soo saarno ka soo xullay isnay cashara naqiiba laba iyo toban baanu soo saarnay naqiiban ay min naqiibin yacni marka laba iyo toban mas-uul oo bimacnaa waxa weeye mid walba qole horjooga u yahay laba iyo toban jirib baynay ahaayeen qolo walba midda laga soo saaray min kulli sibtin naqiibun yacni marka laf kastaba waxaa laga soo saaray oo lafihii reer banu israa'iil iyo jilibadii reer banu israa'iil ka mida naqiibun mid naqiiba ama caaqila ama horjooga yakuunu kafiilan calaa qawmihi bilwafaa'i bilwacd naqiibkaasi yakuunu wuxuu noqonayaa kafiilan mid kafaalo qaadanaya oo ballan qaadaya calaa qowmihi qowmkiisa yacni markaa u kafaalo qaadanaya o u qaadaya bilwafaa'i bilwacdi oofinta ballanka ay oofinayaan tawhiqatan calayhim adkayn lagu adkaynayo daraaddeed oo qolo walba mid baa u ballanqaadayo le qoladeedu waa oofinaysaa oo ballanqaadaya inay oofinayaan tawhiqatan calayhim waxa way noqonaysaa adkayn lagu adkaynayo daraaddeed ayaa saa looga soo saara wa qaala lahum allaahu allah wuxuu ku yidhi wa qaala allaahu wa qaala lahum lahumtu waa tafsiir buu u yidhi marka jalaaldiin asuyuuti wa qaala lahum wuxuu ku yidhi reer banu israa'iil allahu allah wuxuu ku yidhi innii macakum anigu la jirkiinnaan ahay bilcawni wannusrati waxaan idinkula jiraa bilcawni kaalmo aan idin kaalmaynayo wannusrati iyo gargaar aan idiin gargaarayo idiin hiilinayo waa goorma waa haddii ballanka laga soo baxo maciyadan waa maciya khaasa maciyada khaaskii waxay faa'iidaysaa annusratu walicaanatu waalta'yiid kaalmayn iyo markaa taageero iyo xoojin iyo gargaar lain aqamtum asalaata ay wallaahiyo lain aqamtum allah baan ku dhaartaye haddii a oogtaan oo taagtaan alsalaata salaada laamu qasamin laamkan la'in waa laamunkii dhaarta weeye almuwadi'atu lilqasam waa ta la yidhaahdo weeye marka dhaartii haddaynay madkuur ahayn oo la sheegin muqadaraa laga dhigaayo waa la qadaraa yaa waa la qadaraya wa aataytum azakaata zakada a bixisaan oo siisaan cidda u xaqa leh aata waa bimacnaa acta ay acdaytum azakaata mafcuulkii kalaa la xadfay malaa kii koowaad baabuu noqonayaa ka la xadfay oo wuxuu noqonayaa ciddii la siinayo kan la sheegay waa mafcuulkii labaad weeye yacni ficilku hadduu laba mafcuul leeyahay mafcuulka koowaad iyo mafcuulka labaad makaa doontaad ka kala dhigi kartaa ama kala horsheegaad ka dhigaysaa miyaa mafcuulka koowaad mise way kala leeyihiin ahlucilmigu waxay dhahan way kala leeyihiin masey u kala leeyihiin mafcuulka koowaad waa fii macna alfaacil fii macna alaakhid buu ka dhigan yahay macno faacil buu leeyahy mafcuulka koowaad mafcuulka labaadna macno mafcuul buu leeyahy ya haddaad tidhahdo acdaytu zaydan dirhaman zayd baan dirham siiyey yacni zayd waa qaate macno faacil buu leeyi ma dirhamkaa zayd qaadanaya mise zayd baa dirhamka qaadanaya kee la qaadanayaa dirhamku waa ma'khuud waa mid la qaadanaya zaydna waa aakhid waa qaate marka macno faacil buu leeyi marka kaa macnaha faacil kalebaa mafcuulka koowaad noqonaya ka macnaha mafcuul kale ayaa noqonaya mafcuulkii labaad marka wa aataytum azakaata sakada marka la bixiyo yacni cidna waa la siinayaa mafcuulka koowaad wuxuu noqonayaa cidda qaadanaysay noqonaysa zakada la qaadanayaana mafcuulkii labaad bay noqonaysa wa aataytum asiisaana azakaata zakada mustaxiqiiha kuwa mutaystana asiisaana u xaqaleen fuqaradii iyo masaakiintii waxaa la halmaalaa wa aamantum aata waa bimacnaa acdaayo laba mafcuul bay qaata waa sheegnay wa aamantum aad rumaysaan birusulii rasuulladaydana aad rumaysaan rasullada dhammaan in la wada rumeeyaa la doonaya wa casartumuuhum aa u gargaartaan rasuullada altacsiir waa altacdiim iyo annusra gargaarkana waa la yidhaahdaa weynaynta iyo xushmayntana waa la yidhaahdaa oo tacdiimkaa la weynaynaayo cid tacsiir waa laga cabbiraa ata markaysaga xariiri uu ku odhanaayo eh, maqaamada markaysaga alkhaasta ku saabsan waatuu ku odhanaayo eh, ayajuuzu lilwaladi an yucazira abaah ya ma u bannaan tahay waladku inuu aabbihii tacsiiro markaasuu nacam faqiihu lcarab baa la weydiinaya markaasaa dee la yaabaya ya ma walad baa aabbe edbinaya ila tacsiirtii waxaa soo degdegaysaa edbin hadda maaragta markaasaa dee waxaa la odhanayaa siaad moodday maahe tacsiirta waxaa looga jeedaa tacdiim weynayn baa looga jeedaya xushmayn saasaa looga jeeda hmm. wa tucaziruuhu waayahay yani alkhaasdu waxay ku dhisantahay sideedaba khilaafu daahir yani sida soo degdegaysa si khilaafsan bay markaysaa markaa ku dhisantay wa u gargaartaan ay nasartumuuhum u gargaartaan rasuullada wa aqradtum allaaha allaha aamahsataan qardan xasanan waxaa loo fasiray macno masder waa loo fasiraa iqraadan xasanan hadda ismu masderkii baa la dhigay qardan ay iqraadan amaahin xasanan wanaagsan ama macno mafcuul loo fasiro la yidhaahdo qardan ay muqradan wax la amaahsado amaahsataan waxaa la amaahsanayo xasanan wanaagsan maxaa ku amaahsanaysaan bilinfaaqi fii sabiilih baxsashada lagu baxsanaayo oo yani markaa lagu bixinayo xoolahaas yani markaa ilaahay waddadiisiiyo iyo jihaadkiisa lagu bixinayo sidaa haddaa yeeshaan la ukafiranna cankum idinka baabi'e ama idinka tirtira oo idinka tirtira oo idinka tirtira cankum xaggiinna sayi'aatikum dembiyadiinna wala udkilannakum idin geliye oo idin geliye oo idin geliye jannaatin jannooyin jannaadkaasoo tajriya ay sabaynayso ama ay yaacayso min taxtiha hoosteeda ay yaacayso alanhaaru durduradu ay yaacayaan oo sabaynayaan faman kafara bacda dalik faman kafara ku kastoo kufriya oo abaalka dara bacda daalika intaa dabadeed ay bacda daalika almiisaaq ama ballanka khilaafa amaba inkiroo gaaloobaba minkum xaaluu idinka idinka mid yahay faqad dalla xaqiiqee waa lumay oo waa ambaday sawaa'a asabiil waddadii xaqa ahayd bartankeedii buu ka ambadoo ka lumay oo u seegay akhta'a ariiqa alxaqi wuxuu seegay ariiqii xaqa ayuu seegay wasawaa'u fi lasli asawaana asalka waxa uu yahay alwasatu waa bartanka weeye fanaqaduu almiihaaq waxay buriyeen almiihaaqa ballankii adkaa bay buriyeen waxaa kala jira wastun iyo wasatun baa kala jira wakhtiyada qaarkood siinka waa la reebaa wastun baa la yidhahdaa wakhtiyada qaarkoodna waxaa wasatun baa la yidhahdaa hadda waa tii wasatun la odhan jiro siinka la kordhigaayey laakiin marka macno daraf loo jeedo waa la reebaa siinka jalastu wasta alqawmi waxaan fadhiistay qowmka bartankoodaan fadhiistay halkaa wasada odhan maysid wastaad odhanaysaa waxay qaacid ahaan culammadu yidhahdaan meel kastoo bayne lagu beddeli karo wastaa la odhanayaa siinka waa la reebaya meesha baynada darafka aan lagu beddeli karin wasadka lagu bedeli karin wasad baa la odhanayaa waxaana loo jeedaa macna mutawasit waa kii dhexdhexaystaa laga tilmaamaya marka hadda kani waa wasat weeye waxaa loo jeedaa almutawasit khayr lumuuri qaala allahu tacaala fabima naqdihim miihaaqahum lacannaahum fabimaa naqdihim burintooda daraaddeed ay buriyeen ba'du waa saabiyo maaduna maadu maa zaa'idatun waa zaa'ido iطlaaqaa zaa'idatun waa laga fiican yahay masiidatun litawkiid ama mu'akidatun in laga cabbiro ama silatun alfaadda noocaasaa fiican maxaa looga fiican yahay tan waxaa looga fiican yahay macno faasiday iihaaminaysaayo macno sax iyo macno kalay labadaba aqbashaayo ijmaal baa ku jira waxaa la moodi karaa in markaa wax macna aynaba ayna faa'iideynin iska dheeraad tahay kaannahu inay xashwi tahay dee macnana waa faa'iidaynaysaayo hadalka inay ku jirto macno ziyaadaa ah bay kordhinaysa laakiin macnaha ziyaadaday waxa weeye waa macno caam ah oo tawkiid iyo adkayn ah oo fa binaqdihim iyo fa bimaa naqdihim labada waxa sii adag oo ablaq ah fa bimaa naqdihim marka tawkiid bay faa'iidaynaysaa towkiidkuna waa macno caama laakiin macnihii khaaska ahaa ee lafdigan loo isticmaali jiraan u faa'iidaynayna saas yadaa baa laga tilmaamaya alfaadda laga cabiro carabi ahaan waxyaalahaas markaa ziyaadada laga cabirayo zaa'id in la yidhaahdo iyo in sila la yidhaahdo iyo in mu'akid la yidhaahdo iyo in markaa muqxamo la yidhaahdo alfaaddaasoo dhan waa laga cabiraa wasami maa yuzaadu laqwan aw sila aw qul mu'akidan wa kullun qiila lah lakina zaa'idan walaqwan ijtunib ilaaquhu fii munzalin hada wajab laba baydu ay ku cabbiri jireenoo afar ka mida ah, yacni marka ay ku kulmiyeen ayaa markaa jira oo marka afar buu markaa sheegay tii ziyaadada iyo silada iyo mu'akidada iyo laqwiga laakiin wuxuu tilmaamay laqwi iyo zaa'id inaan munazalka lagu ilaaqi karin ta'aduman oo ay waajib tahay in laga dheeraado laakina zaa'idan walaqwan ijtunib itlaaquhu fi munzalin haada wajab ta'adub ahaan bay u waajib tahayoo macno faasiday da ihaaminayaan kuwaas muqxamana waa la midoo iyaduna markaa in lagu isticmaalo ma aha inkastay culamada qaarkood yidhaahdaan waad arkaysaa iyagoo ka odhanaya laa muqxama yanii meeshaa lagu canqabay ah, si cidhiiriyaa loo geshi meeshaa lagu canqabay atiwaadada qaar markay laqbaynay odhan jire meeshaa lagu jiiqjiiqay <laughs> yani si canqabaa loo geshay markaysa waa markaa loo jeeda muqxama marka tacbiirkaasi ma fiicna waxa fiican ama tawkiidka ama silada haddii zaa'id laga cabirayana macna caddaynaya lagu daroraya masiida litawkiid waa mid loo siyaadiyey adkayn daraaddeed hadday caynkaa tahay macnihii faasidkaa ma ihaaminayso kuma moodsinayso fa naqdihim miisaaqahum burintooda daraaddeeda ay buriyeen ballankoodii lacannaahum ayaanu u nacdallay saabu lacni waa maxay waa naqdiga miisaaqa ay buriyeen marka jaarka iyo majruurka waxay ku tacalluqaan mutacalliqun bilacanna lacanna bay ku tacalluqaan jaarka waxaa laga cabiraa marka la sheegaayo yacni markaa bikasri laamka laga cabiraya waa mutacalliqun baa la odhanaya ama mutacalliqaani haddii labadoo laysku daro marna jaarka keliyaaba lagu kaaftama carfu jarku wuxuu ku tacaluqaa yani marka bilacanna lacanna buu ku tacalluqaa marka waxa weeye lacanna caamilku wuxuu noqonayaa mutacallaq ya jaarkii majruurkuna waxay noqonayaan mutacalliqaan ama jaarku wuxuu noqonayaa mutacalliq bikasri laam sida mashhuurka ee agsarka nuxaadu ay maraan saa weeye inkastoo xasan alcataar shiikhii la odhan jiray ee shaykhu lazhar aan jiray fii zamaani ya uu yidhi xawaashidiisa qaarkood oo naxwaha uu ku yidhi cagsiguna waa bannaantay sida kale in loo yidhaahdo waayo shaygaad ku tacalluqdo isaguna waa kugu tacalluqaa isaguna waa kugu tacalluqaa marka laamka waa la hoos dhigi karaa waana la kor dhigi karaa laakiin sida nuxaadda ka mashhuurka waa sida hore taa daraad eh, yani burintaa daraaddeed baanu lacannaahum u nacdallay abcadnaahum aanu ka fogaynay min raxmatina naxariistaydii aanu ka fogaynay xaqiiqatanna ilaahay waa nacdalaa oo qawlanna waa u nacdalaa yani marka qawlanna ilaahay waa u nacdalaa siduu qur'aankaba ugu nacdalay ila lacannaahum ilaahay baa yidhi wajacalnaa quluubahum qaasiya wajacalnaa waxay ku cadfan tahay lacannaa yacni burintaa daraaddeed baanu ballankoodii buriyeen baanu u nacdallay wa jacalnaa aan uga yeellay quluubahum qalbiyadoodana qaasiyatan mid qallalan aan uga yeellan engegan hmm. say u engegan tahay laa taliinu liqabuuli liimaan uma dabcayso aqbalaadda iimaanka ay aqbalayso liqabuuli bifatxi alqaaf baa lagu dhawaaqaya fataqabbalahaa rabbuha biqabuulin xasanin yuxarifuuna alkalima can mawaadicih yuxarifuuna waxay beddelayaan alkalima kelmadaha aladii kelimkaasoo fi tawraati towraat ku sugan min nacti muxammadin sala allahu alayh wasalam oo sifada nebi muxameda calayhi salaatu wasalaam wa gayrihi iyo wax kalaba ah can mawaadicihi meelihiisaay ka beddelayaan allatii taasoo wadacahu allaahu calayha ilaahay uu dhigay meelaha korkooda ay yubadiluunahu waa ka beddelayaan yubadiluuna waxay fasiraysaa yuxarifuuna marka mar waxay uga beddelayaan xagga lafdiga odhaahda ay wax ku ziyaadinayaan oo ku kordhinayaan ama ka dhimayaan ama ay kala hormarinayaan marna waxay ugu beddelayaan xagga macnaha waxaa laga qaadanayaa taxriifka kelmadaha la beddelaa inay madmuum tahay aynay ka mid tahay min eh, akhlaaqi alyahuudi wa afcaalihim akhlaaqdii yuhuudda iyo dhaqamadii yuhuudda iyo ficiladii yuhuudda ay ka mid tahay saas aawadeed nusuusta kitaabkiiyo sunnada waxaa waajiba macnaha daahirkaee mutabaadirka in lagu fasiro lagu xambaaro saasaa waajiba haddii laga leexinayo macnaha markaa daahirka ah ee soo degdegaya fii luqati alcarab marka la itlaaqo ka soo degdegaya haddii wax ka duwan lagu fasiraayo wabidaliil waa in loogu fasiraa iyadoo daliil la sheegaayo oo laleeyahay daliilkaasaa caddeeyey inaansan lagu xambaarayn sidaas aaweed baa looga leexinaya haddii kale biduuni daliil haddii laga leexiyo macnaha mutabaadirka daahirka ah ee soo degdegaya ee luqatulcarab loogu yaqaano sida shaa'ica ah waxay noqonaysaa taxriif in lagu dhacay ayay noqonaysaa marka ahlu sunnuhu waxay ahaayeen qaar markaa dawaahirta kitaabka iyo sunnada qaar xujaysta daahirkana ku xambaara daahirkaana ugu camalfala waa sababta ahlubidacu ay ugu geni jireen ahlu sunnaha inay daahiriyo yihiin oo daahirka ku dhegaan ya yanii abu cusmaan asaabuuni ayaa kitaabkiisa caqiidada ah ayuu ku sheegayaa magacyada xunxun ee dadka ahlubidacu ku dhaleeceeyeen ahlu sunnaha inay ka mid tahay markuu xashwiya iyo naabita iyo kadaa iyo yacni markaa waxawey u sheegay wuxuu ku soo daray daahiriya abu cusmaan asaabuuni waxa uu dhintay afar boqol iyo wax yar markii hijirigu ahaa ya waxay isku wakhti ahaayeen bayhaqi laakiin uu ka dhimasho horreeyey bayhaqi bayhaqi isku casri bay ahaayeen laakiin bayhaqi uu ka dhimasho horreeyey marka waxa weeye isagaa sheegaya inay ahlusunnihii ku dhaleecaynayaan ahlulbidacu inay marka daahiriye yihiin ku dhaleecaynayaan marka waxa waa waajiba nusuusta kitaabka iyo sunnada in dawaahirtooda lagu xambaara waajiba haddii kale waxay noqonaysaa waxa daahirka looga leexiyey waa in daliil loo keenaa haddii daliil aan loo keenin oo biduuni daliil daahirka iyo macnaha mutabaadirka laga leexiyo waxay noqonaysaa taxriif bay noqonaysaa hmm. wanasuu xada mima dukiruu bihi wanasuu waxay ka tageen xadan wanasu waa ilaaweyn hadda loogama jeedo nisyaanka ilowshiyahay waa cudurdaar ya rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na laakiin nisyaankan maxaa looga jeedaa inay ogaan uga tageen wanasuu waa ka tageen tarakuu waa ka tageen xadan qayb bay ka tageen nasiiban dheef bay ka tageen ama qayb mima dukiruu bihi wixii lagu waaniyey ka mida ayay ka tageen ay umiruu bihi la amray fi tawraati towraad lagu amray oo min itibaaci muxamadin sala allahu aleyh wasalam nebi maxamed in la raaca walaa tazaalu kama baxaysidoo kama zuulaysida waad ahaanaysaa khitaabun lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam waa hadal nebiga lala hadlaayo tatalicu inaad daalacanayso arkayso calaa khaa'inatin minhum ay tadharu ay muuqanayso calaa khaa'inatin ay calaa khiyaanatin khiyaano markaysaga ay muuqanayso ama khiyaano aad daalacanayso arkayso minhum khiyaanadaasoo kaa'inatin minhum iyaga xaggooda ka ahaatay maxay khiyaanadaasi ku dhacaysaa binaqdi alcahdi ballanburintay ku dhacaysaa ku xasilaysa iyo waghayrihii wax kalaba ayay ku dhacaysaa ilaa qaliilan minhum in yar oo iyaga ka mida mooyaane kuwaa markaa iyaga ku arki maysid wax khiyaanay samaynayaan miman aslama qaliilkaana waxaa loo jeedaa ciddii islaamtay baa laga tilmaamaya sida cabdulahi ibnu salaam wahayrih facfu canhum iska cafi oo bimacnaha ciqaabin wasfax ka jeeso ina allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafale ayuu jecel yahay wa haada xukunkani oo aha cafwigiiyo safxiga la amraya mansuukhun biaayati sayf waa mid lagu nasakhay aayaddii aayat sayf baa lagu nasakhay waxaa loo jeedaa aayadda suuratu tawba ku sugan baa looga jeedaa badanka culammadu waxay u badiyaan aayatu sayf inay tahay fa ida insalakha alashhuru alxurumu faqatluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum aayadda waxaa ku sugan nimanka yuhuuddu inay qayb ka mida wixii lagu waaniyey ee towraad loogu waaniyey qayb ka mida inay ka tageen wanasuu xada mima dukiruu bihi iyagu waxay la gaar yihiin ma aha kiristaanka laftoodu qayb ka mida waa ka tageen aayadda soo socotaana laynoogu sheegaya oo aayadda soo socota lafteeda waan ku arki doonaa innaga lafteennu haddii wax ka mida aynu ka tagno dee cuquubaa ka dhalanaysa marka waxaa la rabaa shareecada in dhammaan lagu wada camal falo oo dhammaan la wada qaato ayaa la doonaya aayadda hore ilaahay wuxuu ku khatimay ina allaha yuxibu almuxsiniin ilaahay wuxuu jecel yahay muxsiniinta waxaa ku sugan fiihi isbaatu sifati almaxabbati lilah sifada jacaylka in allah loo sugaayo jacaylka ilaahayna lama mid aha jacaylka makhluuqaadka lama mid aha leysa ka milihi shay ilaahay wax la midi ma jiro sifaadkiisana sifaadka makhluuqaadku lama mid aha oo isma shabbahaan marka sida laynoo sheegay baa sifada ilaahay loo rumaynayaa tashbiihana waa loo diidayaa waa laga nafinayaa kayfiyaddana waa laga gaabsanayaa marka kunhigiiyo iyo kayfiyada ma garanayno laakiin nu'minu biha waa rumaynaynaa asalka macnaha waa garanaynaa sida imaam maalik ba ka yidhaha alistiwaau macluumun walkayfu majhuulun waliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca yacni istiwaagu waa macluum waa la garanaya kayfkuna waa majhuul kayfku waa majhuul bimacnaa allah inuu koreeyo waa garanaynaa laakiin siduu u koreeyo carshiga uga koreeyo kayfiyada garan mayno jaahil baynu ka nahay laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa culammadu qaacidahaan waa kuwa yidhaahda sida allah yahay allah isagun baa garanaya cid kale ma garanayso laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa ya waliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca yacni rumaynta la rumeeya waa waajib weydiinta la isweydiiyaa kayfiyadana waa bidco waayo wax khalqigu idraakaya ma ahoo garanaayo kayfiyadde waxay ka mid tahay min alghayb almutlaq haybka mutlaqa ah bay ka mid tahay ee allah cilmigeeda la gaar noqday oo wuxuu noqonayaa mutashaabih xagga kayfiyada marka laga eego sifaadka ilaahay mutashaabiha mutlaqa ah bay ka mid yihiin laakiin xagga macnahoodu aslulmacnaa mutashaabih maahe waa muxkam marka sibay muxkam u tahay sifaadka ilaahay sina mutashaabihbay u tahay wamaa bihi istaasara cilmu lkhaaliqi fadaa tashaabuhin calayhi atliqii waxaa cilmiga khaaliqu la gaar noqday oo allah mooyaane cid kale aynay garanayn mid tashaabuh u saaxiiba ku magacawo waxaa tahay waa mutashaabih waa mutashaabih mutlaqa yacni saas yadaa dheh marka waxaway sifaadkan halkaasaa la wada marinaya a'imaduna qaacidadaasay ku socdeen waatuu abu jacfar atirmidi yidhi annuzuulu macluumun waalkayfu majhuulun waaliimaanu bihi waajibun waasu'aalu canhu bidca wuxuu ka ishtiqaaqay hadalka markaysaga maalik ou ku sarjaray ya abu jacfar atirmidi waxa weeye waa imaam min a'immati salaf wa kaana shaaficiya almadhab yani ma aha markaysagaa saaxibu ljaamic ma aha ama saaxibu sunan saad u taqaan abu ciisa tirmidi laakiin waxaa weeye abu jacfar atirmidi waa maxamed ibnu axmed ashaafici wuxuu ahaan jiray xanafi dabeedna nebigu ku riyooday calayhi salaatu wasalaam waa qisa dariifa waxay ka mid tahay waxyaala daraa'ifta ay soo naqliyaan shaaficiyadu dabeedna nebigu markuu ku riyooday ayuu yihi madhabkayga maxaad u qaadan weydi madhabkaagu waa kii dee waa madhabka shaafici buu yihi halkii taxawulay oo madhab alxanafiya ka baxay xanafi oo madhabta xagga sunnada ugu fog ah ya axaadiista xaggeeda marka laga eego ayuu markii hore ku sugnaa sababtaasuu markaysaga shaafici ku noqday yani labada madhab ee markaysaga yani marka madhab alxambaliya iyo madhab ashaaficiya waa mutaqaaribaan waa isku dhow yihiin saasuu shaafici ku noqday waxaanu ka mid ahaa min culamaai qarni haalis culammadii qarnigii saddexaad buu ka mid ahaa wuxuu ihi annuzuulu macluumun waalkayfu majhuulun waaliimaanu bihi waajibun waasu'aalu canhu bidca wuxuu ku sarjaray cibaarada maalik nusuulka soo degitaanka allah soo degayaa waa macluum kayfkiisuna waa majhuul iimaanka la rumaynayaa nusuulka ilaahay yanzilu rabbuna xiina yabqa sulusu leyl aakhir waxa weeye waa waajib wasu'aalu canhu bidca inse la isweydiiyo kayfiyadana waa bidco saas yadaa buuli a'immada kalena saasay markaa waxayada yidhaahdeen oo waxay dhahaen qaacidada baabkaasi waa taa sheegay weeye yacnii maalikna waaba looga horreeyey oo sheikhiisi rabiica uga horreeyey oo cibaarada caynkaasa isaguna cabbiray yacni naxwa haada cibaaro ku dhow ayuu cabbiray yacni waa laga soo naqliyey umu salamo waa laga sheegay laakiin iyada kama asixin laakiin rabiicatu ibna abi cabdiraxmaan yacni shaykhu maalik maalik sheikhiisa waa ka sugantay culamada qaarkood yidhaha waa ka asaxday siday maalik uga asaxday ayay sheikhiisana uga asaxday marka sifaadka halkaasaa la wada marinaya marka sifatu lmaxaba allah waa loo sugaya ya yani sida marka waxa weeye ay u soo aroortay muxsiniinta allah waa jecel yahay tawaabiinta waa jecel yahay mutatahiriinta waa jecel yahay yani marka muttaqiinta waa jecel yahay wahaakada yani marka laakiin jacaylka ilaahay jacaylka makhluuqaadka lama mid aha saasaa loo rumaynayaa oo loo caqiidaynayaa lama odhanaayo allah marka cid ma jeclaado ee waxa loo jeedaa wuu sawaabiyaa waa ajar siiyaa la odhan maayo waayo naska iyo adiladu waxay ku soo aroortay oo ilaahay sheegay oo rasuulkiisu sheegay inuu allah jeclaado yaa cidda wanaagsan inuu jecel yahay acmaasha wanaagsan inuu jecel yahay yacni markaa sidaa nasku itlaaqay waa in loo itlaaqaa loo rumeeyaa waxay soo gudagelaysaa cumuumaadka yacni markaa ayay soo gelaysaa wayu'minuu bii wa bima ji'tu bihi afatu'minuuna bibacdi alkitaab wa takfuruuna bibacd allah waxa uu yidhi wa min aladiina qaaluu inaa nasaara wa min aladiina kuwii xaggooda qaaluu yidhi innaa nasaara nasaaraanu nahay akhadnaa waxaanu ka qaadnay akhadnaa bay ku tacalluqdaa wa min aladiina kuwii xaggooda qaaluu yidhi innaa nasaara nasaaraanu nahay hee akhadnaa waxaanu ka qaadnay kuwa miisaaqahum ballankoodii baanu ka qaadnay fa nasuu waxay ka tageen xadan qayb bay ka tageen mima dukiruu bihi wixii lagu waaniyey ka mida ayay ka tageen fa agraynaa waxaannu hurinnay baynahum dhexdooda alcadaawata colaadda ama weji labaad fa agraynaa waxaannu ku dhajinnay ama ku ridnay baynahum dhexdooda alcadaawata colaad iyo waalbaqdaa'a nacayb ay isnecab yihiin colla isla yihiin ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaame ay yihiin qaar col isla ah oo isneceb wa sawfa yunabi'uhum allahu bima kaanuu yasnacuun wakhti dambuu ilaahay uga warrami doonaa bima kaanuu yasnacuun waxay ahaayeen qaar sameeya mar dambuu ilaahay uga warrami doonaa oo ka jazayn doonaa ka abaalmarin doonaa yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow ahlu kitaabka waa yahuud iyo nasaara qad jaa'akum xaqiiqe waxaa idin yimi rasuulunaa rasuulka yagii baa idin yimi waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yubayinu lakum xaaluu idin caddaynaayuu idin yimi kaiiran mima kuntum wax badan oo ka mida waxa ahaydeen tukhfuuna qaar qariya min alkitaabi yacni kitaabka qaar ka qariya a ahaydeen ama xaaluu kitaabka ka mid yahay aa qarin jirteen wayacfuu can kasiir in badan oo ka midana uu iska dhaafayo oo aanu waxba caddaynayn qad jaa'akum xaqiiqee waxaa idin yimi min allaahi xagga allah waxaa idinka yimi nuuru nuur baa idinka yimi iyo ilays iyo iftiin wa kitaabun iyo kitaab baa idin yimi kitaabkaasoo mubiinun wax caddaynaya ama bayinun bimacnaa mubiinun bimacnaa bayinun cad yahdii bihi illaahu man itabaca ridwaanah yahdii bihi ilaahay waa ku hanuuninayaa kitaabkaas allaahu allah man itabaca kitaabkaas sababtiisa wuxuu ku hanuuninayaa man itabaca kii raaca ridwaanahu raalli ahaanshihiisa raaca ayuu ku hanuuninayaa subula asalaami yacni nabadgelyada waddadeeda ayuu ku hanuuninaya wa yukhrijuhum wuxuu ka bixinayaa min adulumaati mugdiyaalkuu ka saaraya ila annuuri nuurka ayuu u saaraya nuurka iimaanka iyo cilmiga iyo daacada ayuu u saaraya biidnihi doonistiisa idankiisa iyo yani markaa ogolaanshihiisu ilaahay ku saaraya ay biiraadati ama biidnihi ay bitawfiiqi idanka ilaahay loo tiiriyaa marna wuxuu noqdaa alidnu sharci marna wuxuu noqdaa alidnu lqadari idniga qadarigaahi wuxuu noqonayaa tawfiiqda uu ilaahay waafajinayo ya idniga sharcigana wuxuu noqonayaa amarka uu ilaahay amraayo mm, ou sharcan u doonaayo inay sameeyaan laga dalbaayo wayahdihim ilaahay waa hanuuninayaa ilaa siraatin mustaqiim waddo toosan intii ka ahaatay ayuu ku hanuuninaya allah wuxuu inoo sheegayaa qolada kiristaanka laftooda in ballan laga qaaday ballankiina ay qeyb ka mida ka tageen wixii lagu waaniyey ay wax ka mida ka tageen dabeedna maxaa lagu ciqaabay colaad iyo nacayb in dhexdooda laysu geliyo maxaa laga qaadanayaa yacnii sharcan waxa laysku waaniyey wax ka mida haddii laga tago oo waajibaadka wax ka mida laga tago muxaramaadka wax ka midana lagu dhaco kitaabkii la khilaafo waxaa imanaya yacni markaa fasaadu daati albayn in dadka dhexdoodii colaad iyo nacayb laysu geliyo oo iyaga laysku diro ya arrin yaga ku gaara ma aha innaga lafteenna saasay tahay ya saasay tahay adillo innaga inagu saabsanno waa soo aroortay ila waa sunnat ullaahi fi lkown waa sunnadii ilaahay haddii sharciga la khilaafo ogaan looga tago waxaa imanaya yacni nacayb iyo colaad baa imanaysa iyo dadka dhexdoodii in markaysa marka waxaan yani markaa tafaraaruq lagu rido taasaa imanaysa waata nabigu calayhi asalaatu wasalaam uu yidhi waman lam taxkum a'immatun bikitaabi illahi wayatakhayaru maa anzala allah ila jacala allahu ba'sahum baynahum xadiiska ibnu maajah wakayruhu soo wariyeen ee shanta khaslo sheegaayo maxaa ka mid ahaa madaxdoodu kuma xukumi weydo kitaabka ilaahay oo ma dooran waayaan sharciga allah soo dejiyey ilaa jacala allahu ba'sahum baynahum inuu ilaahay dhexdooda dhibtooda dhexdooda ka yeelo mooyaane yaa bimacnaa haddii markaa sharciga la ysku xukumi waayo ilaahay dadka dhexdooda ayuu colaad dhigayaa markaasaa waxaa dhacaya inay iyaga isla culloobaan oo islaayaan ya oo wax muwaafaqa la yidhahda dhexdooda ayna ka dhicin ya sawaaqic maaha sababtii waa taas weeye xadiiskaana culamada qaarkood waa quweeye taa keliya ma aha nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi latusawunna sufuufakum aw la yukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum aw qaala bayna quluubikum xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey safafka sinteen oo sinteen oo sinteen hadda waa safka salaada ama ilaahay yacni qalbiyadiinna iskhilaafsiiye oo qaar iskhilaafsan ka yeele haddaad simi weydaan qalbiyada dadkaa la kala jeedinaya taswiyatu saf haddii la samayn waayo waxaa imanayaa yacni quluubta dadka in la kala jeediyo bal markaa sharaa'icda ka waaweyn markaa laga taga ka warran taswiyatu saf haddii laga taga ayaa taasi ka imanaysaa ya waa min baabi atanbiih biladna cala alaclaa shayga yacni hooseeya ama sokeeya baa la tusaaleeyaa si lagu baraarujiyo waxa ka daranna inay tahay cala sabiili awlaa inay xukunka uga sii mudan tahay xadiis kale nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam maa tawaadda asnaani fi illaahi yacni laba ilaahay dartii isuma jeclaadaan uma tafaraqaa ila bidanbin yuxdisuhu axaduhumaa laba intay ilaahay dartii isu jeclaadaan dabeedna ma tafaraaruqaan oo yacni isma nacaan mooyaane in markaa dembi midkood la yimi inay arrinkaas sabab tahay mooyaane xadiiskaana sheekh albaani waa quweynaya silsilatu xadiis saxiixa ayuu ku quweynaya marka shay sharciga ka mida tegista laga tagaa wuxuu sababayaa yacni ikhtilaafu alquluub oo sababaya colaad iyo nacayb iyo dadku inay tafaraaruqaan waxyaalahaas sababaya waayo musiibo kasta oo dhacaysaa dembi baa sababay dadka dhexdoodu marka waxa weeye colaad iyo nacayb inuu ka dhaco ay tafaraaruqaan oo isnicbaadaanna waa musiibatu min almasaa'ib wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wa can kasiir wuxuu allah inoo sheegayaa eh, ahlu kitaabkii inuu ugu yeedhay ahlu kitaabnimada dabeedna uu ku uhi rasuulkaygiibaa idin yimi nebi maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam wax badan oo qarin jirteenna wuu u caddaynayaa macna wuxuu u dhacayaa macnuhu rasuulkaa rumeeyo raaca ayuu u dhacaya yacni xaq baanu idinla yimi yacni markaa raaca hmm. marka waxa weeye ahlukitaabka waxaa lagu waaninayaa in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay u hoggaansamaan oo raacaan wa min aladiina qaaluu inaa nasaara wa min aladiina kuwii xaggooda qaaluu yidhi innaa nasaara annagu nasaaraanu nahay akhadnaa miisaaqahum mutacalliqun biqowlihi waxay ku tacalluqdaa hadalkiisa allah uu yidhi akhadnaa waa ka qaadnay miisaaqahum ballankoodii baanu ka qaadnay nasaara maxaa nasaare loogu itlaaqay bacdu ahlicilmi waxay ahayn min annusra laga keeno naxnu ansaaru llah soo odhan halkaasaa tasmiyadu ka soo jeedaa marka asalkii wax wanaagsan bay ahayde laakiin markii dambe dee xumaadeen taasi waa qowl mar labaad waxaa kaloo la yidhaahdaa qaryo nasra ama naasira la odhan jiray culamada qaar waxay u soo naqliyeen nasra laakiin waxaa mashhuura naasira ayaa markaa caan ahayd qaryo magacaa la odhan jiray ama nasra ama naasira waa waayo degeen baa loo nisbeeyey saasaa nasaara loogu itlaaqay calaa kulli xaal sababu tasmiya wax kastaba ha ahaatee nasaara waxaa loo jeeda kiristaankaa loo jeeda kuwuu yidhi annagu nasaaraanu nahay xaggooda akhadnaa miihaaqahum waxaanu ka qaadnay ballankoodii marka min aladiina jaarkiiyo majruurku waxay ku tacalluqaan akhadnaa kama akhadnaa calaa bani israa'iila saanu uga qaadnay reer banu israa'iilba alyahuudi yahuudda saanu uga qaadno oo kale ayaanu iyagana ballan uga qaadnay fanasuu waxay ka tageen xadan qayb bay ka tageen mima dukiruu bihi wixii lagu waaniyey ka mida ayay ka tageen fil injiili kitaabka injiilad gudihiisa lagu waaniyey oo min aliimaani iimaanka ka mida wagayrihi iyo aacaadka kaleba ka mida ama acmaasha kaleba ka mida yani marka yani qaar la amrayo iyo qaar la reebaayo hmm. wanaqaduu lmiisaaqa waxay buriyeen ballankii bay buriyeen fa aqraynaa ay awqacnaa waxaannu ridnay baynahum dhexdooda alcadaawata colaadiyo waalbaqdaa nacaybka ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaame ay isnecbaanayaan oo isla colloobayaan aqraynaa wuxuu ku fasiray awqacnaa waa ridnay culamada qaarna waxay alzamnaa waa laasiminay oo qarya bimacnaa lasiqa bihi waa loo isticmaalaa aqraynaa waxaa kaloo loo fasiray hayajnaa waa kicinnay oo bimacnaa waa hurinnay haddama aragta macnuhu waa isu tegaya bitafaruqihim waxaanu dhexdooda ku ridnay colaadda iyo nacaybka isnecbaanayaan ilaa maalinta qiyaame bitafaruqihim kala tegooda ay tafaraaruqayaan oo kala tegayaan waikhtilaafi ahwaa'ihim iyo hawooyinkoodu iyo waxay jecel yihiin kala duwanaansho ay kala duwanaanayaan fa kullu firqatin koox kastaaba tukafiru alukhraa ta kalay gaalaysinaysaa oo kiristaanka laftiisii kooxay u qaybsameen yaa kooxa markay u qaybsameenna way isgaalaysiiyeen markii dambena waa way isxasuuqeen wa sawfa yunabbihum allahu wakhti dambaa ilaahay uga warrami doonaa fil aakhirati aakhire gudaheeda bimaa kaanuu yasnacuun waxay ahaayeen qaar sameeya ayuu allah uga warrami doonaa fayujaaziihim calayhi waa ka abaalmarin doonaa halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka atub ilayk